bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo labaatanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dir bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku ku jirnay dariskii sirar ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam madiina ayuu degay aada baa looga soo dhaweeyey mujtamaca meeshaa degan waxaa isugu dhex jiraan carab iyo reer banu israa-iil oo yahuud ahaa sidee ula dhaqmay dadkii halkaa joogay yahuudda wax ka islaamay naadir buu ahaa wuu yaraa carabta saynu soo aragnay intii dee islaamtay asxaabta noqotay ansaarta sida quruxda badan ee ay u soo dhoweeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam aragna dad markaa waxaa jiray islaamnimona muujistay balaayana ku hilan tahay nifaaq gaalnimada xagga caloosha ayaa ku liqaansanay kuwaas dee buu la dhaqmay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo yuhuudi siyaasad xakiimo rabbaaniya ayuu kaga dabaashay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagu waxa ay u jiifteeya ilaa turunturaynaysaan wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin makrigii ilaahay baa laakiin shirqoolayoo dhanna ah. way u dhaqaaqi kari waayeen almunaafiquuna fi lmadiina ayuu ka waramaya iyo sanadii hore waxa uhi ihi wa kaana yusaacidhum waxa ku xoojin jiray ila yahuudi baa halkaa hore aynu kusoo aragna yahuudi madiine wa kaana yusaaciduhum waxa taageeri jiray calaa maqaasidihim hadafkooda iyo qasadkooda yuhuudda waxaa ku taageeri jiray jamaacatu min carabi lmadiina kooxdii koox ka mid a ah carabtii madiina maxay kooxdaasi ahaayeen kooxdaasoo acma allaahu basaa'irahum ilaahay nuurkooda qalbiga uu dam ka dhigay lishasi basarun wa basiira qofku basar buu leeyahay indhahana aragga indhaha basiiraduna waa aragga quluubta aragga quluubta wey innaha laa tacma absaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur ilaahay baa wuxuu ihi dadka gaaladaa indhahani way u baxsan yihin oo wayna indhafiiqfiiqan yihin laakiin indhihii qalbigaa dam ah fa akhfaw kufrahum gaalnimadooda way qariyeen yahuuddu khawfan calaa xayaatihim noloshooday u baqayeen oo waxay islaameen waa la laydin layn wa kaana yar-asu haadihi aljamaaca kooxda munaafiqiinta waxaa madax u ahaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul alkhasraji ninkaa gaalka ah ilahay uhi waladii tawallaa kibrahu lahu cadaabun cadiim suuratu annuur kii been abuuradka caasho lagu sameeyey intiisa weyn ka qaatay cadaab weyn buu leeyah oo waa munaafiqa alladii kaana ninkan munaafiqnimadiisu waxa ay ahayd cadho ka kacday ismagacow suldaan ismagacow suldaan iyo madax dhaqabe kudir ayaa ninkan cadadiisu ka bilaabantay alladii kaana murashaxan wuxuu u rashaxnaa rashaxnaantaasi dad badan bay waashee liriyaasati haadihi liriyaasati ahli lmadiina reer madiina madaxtinimadooda ayuu u qabla hijrati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam intaanu nebigu qaxin ee aanu madiino tegin waxa uu isu diyaarinayay duub weyn ayuu duubtayoo wuxuu doonayay suldaan in loo magacaabo suldaanka salaatiinta madiina halkaasuu maraya isagoo halkaa taagan ayaa suldaamadii kalena islaamkiibay bay qaateenoo markaasaa saldanadoodii islaamku xoojiyey kanna uu ka hor yimid oo markaasaa la joojiyey saldanadiis dadkaa nacay dee dadkii diintii bay u omanaayeenoo markay cabeen isaguna uu dhan uga joogsaday ayaa laga dulguuray wuu u qaadan waayey markaas dabeedna cumaamaad ku dir ama koofiyad ku dir ayaa arrinkiisuu ka dambeeyey saasuna ku dhintay uu ku godgalay walaa shaka shakina kama jooga ana darara almunaafiqiina ashaddu dararka munaafiqiinta dhibaatada munaafiqiinta ashaddu cala almuslimiin muslimiinta way kaga adag tahay min darari lkufaar gaalada dhibaatadooda munaafiqa dhibaatadiisa ayaa ka badan gaalka cadaystay dhibaatadiisa sababtuna waa maxay lana ulaaika munaafiqiintu yadkhuluuna bayna almuslimiin muslimiinta ayay dee dhex gelayaan fayaclamuuna waxay ogaanayaan asraarahum muslimiinta sirtooda wa yushiicuunaha way faafinayaan bayna alacdaa cadowgay ku faafinayaan sirta cadowgaasoo min alyahuudi wa kayrihim yahuudda iyo dadka kalaba tuuga kula taalla lagama tabaysta bay dhahaan soomaalidu waa col kula yaalla waa abeeso sidaa kuu dhex jiirta un oo kolba dhinac u fajaasaysa ama sunta u sayraysa yuhuuddu caalamulislaami markii yuhuudda iminka waktigan dambe qarniganna dhaafayay gaaladu soo ururinayeen reer yurub iyo reer maraykan deed meelo kale waa laga fikiroo la dejiyo laakiin abeesada meesha laga baqayo in la dhex dhigaa la isla gartay oo xudunta islaamka ah bariga dhexe ninka yare dhalinyarada ah ka madaxdaa reer eraan ayaa kelmad yarunbu saa u tuuraya marka shir la isugu yimaadaba hadda kelmadii waxay noqonaysaa qumbulad qaraxda un war abeesadaa suntaa buuli maalintii dhawe shirkii ururka islaamka war waxa weya waa waslad khabiid ama kud ha la yidhaahdo ama xubinka kansalku hayo ayaa la yidhaahdaa waa xubin khabiid dee bahashan haddii ay ilaalinaysaan reer yurub oo idinku abeesadan ilaalinaysaan wadamadiina geeya buui meeshan ka raro oo intiibaa suuq laga dhigtay oo idaacadaha iyo t tiifiyada gaalada iyo islaamkuba la buunbuunin kaasuu yii kaasuu yii qaraaroo dhan wuu jabiyey qaraaroo dhan waxaasa la wadaa marka arintii waxaynu odhan karnaa waa mid ay ku dhiiran waayeen waxalla wixii dowladaha sunnaha ka madaxda ahaa ay ku dhiiran kari waayeen qofku markuu madiisa ka baleedo dee wuu cad yahay warkiisa cad marka sidaas waslada khabiidka ah wey ninkaas sheegay kuwaa silay nimanka iyagaa dhibkoodu yahuudda ah iyo munaafiqiinta ah iskaashaday adeersadaa balaayadu kasoo soo neefayso waa afaaci naamat bayna almuslimiin marka munaafiqiintuma saasay ahay marka waxay ku faafinayeen bayna alacdaa min alyahuud yahuuddii madiina ayaa intay muslimiinta soo ogaadaan dhaliishoodii goldololada ayaa loodha halkaasi ka degay halkaasi ka degay saasaa loo cunsi kamaa xasala dalika miraran siday arintaasi marar badan ba usoo noqnoqotay marar badan bay arintaasi xasishay oo ay soo noqnoqotay walasaas seeska uu ka duulayay alladii kaana calayhi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam arinta uu nebigu ka duulayeyna waxay ahayd iyo siyaasadda ilaahay uu siiyey uu ku soconayay marka ummadaha gaalada halkaa jooga la dhaqmaya maxay ahayd an yaqbala maa dahara wixii muuqda inuu aqbalo wayatruka lilaahi maa batana wixii qarsoomana ilaahay uu daayo naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawala saraair inagu wixii muuqdee soo baxa qowl iyo ficil iyo tilmaam ayaynu qofka ku qabanayna laakiin wixii ku liqaansan dee ma garan karno ma hayno maynaan gaadhin daalacashada qulunta lamana gaari karo had kasta weli ilaahay iyo cadow ilaahay midnaba ma gaari karo waxa qalbiga qofka ku jira in laga sheekeeyo dadka qaarkood baa idha halkaasaan kaa daalacanayade qalbigaagaad ka kaluumaysanaya mise calooshaad ahayd adiguna waxaad noo sheegaysa <laughs> isxariifin aan qofku lahayn takaluf baa laydhaa qofku isku sheega waxaanu ahayn waaya wayatruka lilaahi maa baطn wاlmunaafiqu man yudhiru khilaafa maa yubin munaafiqana waxa la haha qof muujinaya waxa uu qarsanaya waxaan ahayn ayuu muujinaya wallaahu yaclamu inaka larasuuluhu wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun walaakinahu calayhi salaam ha ahaatee haddana nebigu maca daalika iyaday taasi jirto siyaasaddu ku soconaya ay taa ahayd kaana laa ya'manhum kuma aamini jirin fii camalin maa camalnaba shaqo yarna uma diran jirin nin feejig buu hanil fii camalin maa shaqo u diran jirayba may jirin fa kaiira maa in badan kaana yatagayabu can ilmadiina madiinuu nebigu ka maqnaan jiray heybku waa maqnaanshaha kaana yatagayab can ilmadiina marar badan baa dhacaysa nebigu inuu safar u baxo inuu xaj u baxo inuu cumro u baxo inuu dagaal u baxo la fadhiyanunime wayuwali calayha bacd alansaar magaalada wuxuu madax ugu dhigi jiray ansaarta qaarkood ilaa islaamku ma yaqaano meel bilaa nidaama ah. kooxdii soconaysa meeshii wax lagu baranayo meeshii lagu cibaadaysanayo meeshii mar walba maamul baa jira iyo nidaam si wax u kala hagmaan oo kelmad faasilaho wax kala jirta loo helo wayuwali calayha bacd alansaar magaalada wuxuu madax uga dhigi jiray uun ansaarta mid indhala iyo mid indho qaba dadka indhaha qulubta leh walaakin lam yuxad lama ogaanin annahu wallaa rajulan ah, inuu qof wilaayada u dhiibay iyo madaxtinimada lama ogaanin qofkaasoo miman ummad ka mid a ah, uhida calayhi nifaaq munaafaqnimo lagu ogyahay qof munaafaqnimo lagu ogyahay madaxtinimada madiina marnaba lama ogaanin inuu madax uga dhigay macnaha madiine marna cid madax ugama dhigin liannahu calayhi salaam yaclam nebigu dee wuxuu ogaa maa yakuunu minhum waxa iyaga ka soo fulaya loo wulluu camalan haddii camal madax looga dhigo wuxuu yaqaanaa munaafiq haddii madax looga dhigo shaqo dee waxa kasoo fulayuu garanaya waxa kasoo fulaya ayuu garanaya lawulluu camalan fainahum bilaa shakin shaki la-aan munaafiqiintu yatakhiduuna dalika arrintaa waxay ka dhiganayaan fursatan jaanis bay uga dhiganayaan liibraari lmuslimiin muslimiinta inay waxyeelaan hadduu munaafiqu meel madax ka noqdo dee gaal unbuu kuu jebinaya gaal gaalnimadiisu laba labalaabantay laba aasan tahay wey marka isagu gaalunbuu horseed u yahay waa duufaanada iyo dabaylaha kaafirka soo horkacayo marka idraar lmuslimiin ayuu fursad uga dhiganaya wahada darsu muhimu liruasaai islaam hada darsun arintaas waa cashar dhaqankaa nabigu uu samayn jire dadka laga shakisay mashbuuhiinta ah mashbuuh waa dadka la garan laayahay gaal iyo islaam waxa uu kala yahay ee wixiisu isku murugsan yihiin aynaan mabdaeena xaqa ahee sareeyo ku halayn karaynin waxba uma dhiiban jirin nebigu mabdaan cidda xambaarsan ka run sheegaysa ku dhibanaysa ku faanaysa ayaa loo dhiibaa darsun muhimun waa cashar muhiima liru'asaai islaam islaamka madaxdiisa arrinkani cashar bay u tahy yucallimuhum waxa uu barayaa annahum iyaga laa yafiquuna fi alacmaali almuhima camalada muhiimka inaanay ku kalsoonaanin madaxda muslimiintu ilaa biman qof mooyaane qofkaasoo lam tadhara calayhim aanay ka muuqanin shubhatu nifaaq nifaaqa iyo shakigiisu qofaanu ka muuqan unba ay tahay shaqada muhiimka in loo dhiibo aw amase idhaari maa yukhaalif wax weydaarsan maa fi lfu-aad qalbiga waxa ku sugan wax weydaarsani qofka waa inaanay ka muuqanin idhaari maa yukhaalif maa fi lfu'aad haddii ay caddaato qofka inay iskhilaafsan yihiin wuxuu qarsanaya iyo waxa uu inoo muujinaya hadday muuqato taas dee waa laga takhalusay waxba loo diran maayo taasina waxay ku muuqan kartaa dee waxay soomaalidu tidhaahdaa afku wuxuu boobaa uurku wuxuu doonayo marka waxbaa kasoo neefneefaya qofkan isaga ah weligiiba waxa sheegtay laakiin haddana marka uu hoosta wax ku wato nadarbay wax ka sinbirraxanay laba bani aadame marka arintaasi waxay ahayd munaafiqiintii madiine iyo siduu nabigu ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam siyaasadiisii xakiimka ahayd saasay ahayd oo ahaa inuu xarig inuu hangool faraara leh ayuu iskaga haynayey ummaddana way ku dhex noolaayeen madiina yahuuddii joogta iyaga siduu la dhaqmay mucaahadatlyahuud mucaahaduu la galay heshiis haadaa intaa markii aad fahamtay waqad calimta waxaad garatay annahu qad yubaadu lmuslimiina fi lmadiina madiina waxaa did ku ahaa muslimiinta fiataani laba qolo idaad waa didkii madiina waxaa did ku ahaa muslimiinta laba qolo alyahuud waalmunaafiquun labadaa qolo ayaa cagsi ku ahaa inta kale ummaddu xagga khayrkay usocoto maalin walba waxaa soo badanaya dadka islaamaya xaafadaha soo biiraya reer miyiga imanaya waa la soo biiraya laakiin labadaa balaayo ayaa dhexjiisa welibana dee munaafiqiinta in badanoo kamidii deegaankaay ahaayeen munaafiqiinta badankooda deegaanka ahaayeen ahayen reer ansaareed nimanka yahuudduna dhaqaalaha iyagaaba haysta iyo qalcadaha iyo hubka iyo beeraha walaakina arasuula sala allahu calayhi wasalam qabila min haaulaai wuxuu ka aqbalay munaafiqiintii madiina wuxuu ka aqbalay dawaahirahum daahirkoodii daahirkoodunbuu kula dhaqmay kuwaa sidaasuu kula soconayay wacaqada maca haaulaa'i kuwan kaloo yahuudda ana wuxuu la guntaday caqdan heshiis buu iyagana la galay muqtadaahu heshiiskaasi waxa uu keensanayaa heshiiskaa waxa uu xaasilkiisu ahaa tarku lxarbi waalada in la iska daayo dagaalka iyo dhibaatada almuqhtada muqhtada waxa weeyaan shaygu waxa uu keensada ee natiijada heshiiska natiijadiis waxay noqonaysa tarku alxarbi waaladaa in dhibaatada la joojiyo dhibaatada gudaha madiina aan waxba lagu dagaalamin falaa yuxaaribuhum walaa yuudiihim nebigu lama dagaalamayo mala dhibayo walaa yuciinuuna calayhi axadan iyaguna waa inaanay cid soo raacin heshiiska nuxurkiisu waa kaa idinka waxba laydin geysan maayo laydin mastaafurin maayo laydin dili maayo xoolihiina laydinka qaadi maayo diintiinaa ku egaada cahdigaasina haynaga dhexeeyo xabad joojintaas weliba waktigii horena in xoolaha la wada bixiyaaba heed wixii soo bayda waaya walaa yuciinuuna calayhi axadan cidna waa inaanay u soo raacin nebiga in dahamahu bilmadiina hadduu madiino ku weeraro caduwun yansuruuna cadow way u hiilinayaan hadduu madiino ku soo weeraro waa inaanay u hiilinin manaa waa inaanay waxa weeyaan dahama macnaha waa hujuumka iyo baarbaaritaanka iyo weerarka cadowgu u keenay in dahamahu bilmadiinati caduwan cadow hadduu madiine nabiga kusoo weeraro yansuruuhu allaa yansuruuhu waa inaanay u gargaarin wa aqarahum calaa diinihim diintoodiina uu isaga daayo wuxuu i diintiinana iska haysta heshiiskaasina haynaga dhexeeyo heshiiskuna dee heshiis qolaadahoo kutubu siira ay qorayso weeye oo ka waramaya ilaa martida muslimiinta ah iyaga usoo hoyata dadka maatida dhex maraya inay joojiyaan idaacadaha faasidka ah iyo warbaahinta ay ka sii daynayaan naxliga qaladka ah laakiin nimanku niman joogsanayno intii oo intaasoo mar walba ballanta ay ka baxayeen banu qurayda banu nadiir iyo reer banu qaynuqaaca qola ballanta ay jabiyeen waxa u sabab ahaa reer banu qaynuqaac baan filaya inay ahaayeen gabadh xijaaban oo mid tumaala ka hagaajisanaysa biro ayaa kuwa ku soo urureenoo markaasay dhahan waa muslimad yani waa muslimadii mi ahaa xaggaasay ka timi xaafadii maxamed way ilaaqeenoo dabeedna markaasay iyaduna iska celisay kadib iyaduna way fadhiday xijaabkeedii bay dhakadiisii iyo dabadiisii isku xidheen iyadoo sidaa u fadhido dee maradii weynay gashan ayaa xijaabka caaradiisii hoose sii jeedka iyo dhakadeedaa dambe mara yaroo ah ayay saa isugu xidheen markay istaagtay qaarkii dambe o dhan baa qaawanaaday dabeetana way qaylisay nin muslimiinta kamid ahaa meesha marayay baa kusoo cararo say tiri ninkanaa waxaa igu sameeyey tumaalkiibu kow kaga siiyey muslim nool buu ahay dee muslimka fulayaasha yaacaya muhay imanka hablahoodii baa lagu wada ag oo gaaladu ku waxaynaysaa muslim qiilo lahoo laambadu aanay ka baktiin buu ahaa tumaalkiiba halkii ku dhintay isagiina waa lasoo weeraray oo afartii hareero taagnaabaa ku boobay seefaha oo xoogaa hadduu isdifaacay kowaasna laga siiyey saxaabigii dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintii markii uu maqlay colbuu soo abaabulo markaasuu ku hinjiyey dagaalkii oo hilifaha loo qaaday midba meel baa laga turo waa la laayay saasay ku qaxeen adrucaas meesha la ydhahday iyo waqooyiga madiina ayaa farxadkoodii ka dhacay qoladan kale iyaga reer banu nadiir iyagana waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka doonayay intuu u tegey ayuu ka doonayey xoolihii lagu heshiiyey in laga soo qaado halka noo yaro fadhiisadeeda min fadlig waanu bixinaynaa wixiina lagu lahaay gidaarka nin bay dareeno waxay dhaha jaaniskii ugu roonaa maanta baynu haynaaye maxamed sidayna ku duli lahay waa sidane gidaarka dushiisa intood fuusho dhagaxa weyn ku soo rid ilaahay baa u sheegayoo markiiba asxaabtiiba meeshii hareer eriyada joogjoogta ayuunbu isagu siibtuu ka dhaqaaji markay nebigii waayeenna way ka daba tegeen col buu soo kaxeeyey iyagana waa tii sharaafta loo laabay reer banu qurayda markii lasoo weeraray muslimiinta madiine lagu soo weeraray dagaalkii gaashaanbuurta axzaab ama kaswat alkhandaq ee ay isu soo kaashatay carab oo dhami kuwii waqooyiga iyo kuwii daa'if iyo kuwii maka iyo kuwii galbeedka ee layidhi aan maanta maxamed halkaa ka soo rujinno ayaa ay qurayshi usoo dirtay iyo gaaladii mushrikiinta haabaa usoo diray yahuuddii reer bani quraydee madiina bay cid usoo direen dhambaalwalay usoo dhiibeeno waxay idhaaheen jaanisku maanta muu ku dhayi in badan buu idinku dul fadhiye dee nala fujiya abi sufyaan iyo colkiisii faraha badnaa baa soo galay dabeedna markaasa yidhaha waryaale eh, aardaan aynu ku hadna ma jirne ma jirte bii waaye ragga garab gala dee kolkii axsaab ilaahay dabaylihii ku afuufay tegeen waa kii malaggu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam ee yidhi kol haddii aynu kala food qaadnay mushrikiintii soo downay ilaahay wuxuu ku amrayaa inaanad dhigin qalabka dagaalka ha dhigine waxaa loo dhaqaaqayaa reer bani qurayda markaasuu nebiguna lahaa amar buu asxaabta siiye wuxuui laa yusalliyana axadun ilcashra ila fii bani qurayda amar waxaa ku qabsan saacadda laga bilaabo casarka in lagu tukado reer bani qurayda iyagana sidiibaa shabaabta loogu laabay oo wax la adoonsaday iyo wax la laayay si kale waa waslad liidata markaa waslada batriga lagu sameeyo waa la jaray halkaa qur-aanka ilaahay kaga waramaya walowlaa an kataba allahu calayhim iljalaa lacadabahum fi dunya walahum fi laakhirati cadaabu nnaar dalika bianahum shaaquu allaha warasuulah waman yushaaqi illaha faina allaha shadiid lciqaab waxaa lagu hambeliyey asxaabta guryahoodii ay dumiyeen iyo beerahoodii ay jarjareen ayaa lagu hambaliyeeyeyba maa qadactum min leynatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illaah waliyuhdi alfaasiqiin suuratu xabsi baa ka warramaysa mashruuciyatu qitaal jihaadkii muslimiinta goormaa la jideeyey awalan kaana aljihaadu mamnuucan uma ma'duunan uma mafruudan waktigii hore jihaadku wuxuu ahaa mamnuuc intii tabaabushaha lagu jiray markii labaadna ma'duun mid la fasaxay markii saddexaadna mafruur ilaa yowmi alqiyaama faral buu yahay faralnimadiisu ma dhacine fulaynimunbaa soo korodhay laakiin faralnimadiisu waljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama buu xadiidku leeyahy jihaadku ilaa qiyaamaha wuu jirayaa wuu jiraya marka saddexdaa marxaladoodee jihaadku uu maray maruu mamnuuc ahaa iyo maruu ma'duun ahaa oo dadka loo ogolaaday inay isdifaacaan iyo mar la weerar ha la qaado saddexdii unbuu halkan kuu sheegaya iyo sababaha keena jihaadka qad culima mima taqadama waxa aynu ka soo garannay waxa inoo soo horumaray tilmaamaha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu lam yuqaatil axadan qofnaba kulama dagaalamin cala adukhuuli fi diin in diinta ilaahay la galo oo diinta dee ciddaba laguma qasbo bal kaana almru qaasiran arrinku wuxuunu ku koobnaa cala atabshiiri walindaar in dadka loo bushaareeyo loo digo saasunbuu ku koobnaa wa kaana subxaanahu yunzil calayh ilaahayna aayadaha nebiga wuxuu ku dejin jiray nebiga min al aayadaha wuxuu rasuulka ku soo dejin jiray ilaahay maa yuqawiihi cala asabr wax sabirka uu nebiga u xoojiya aayaduhu waxay u badnaayeen aayado ku dhiiri gelinaya sabirka halkee lagu sabro amaama maa kaana yulaaqiihi waxa uu la kulmayo oo min adaa quraysh quraysh dhibaatadeeda uu la kulmayo muwaajahadeeda amaama waa horteeda wey waxa uu nebigu la kulmayo quraysh kala kulmayo ee dhibaato ah taa horteeda inuu ku sabrun baa la fari jira aayaduhu inta badan soo degayeyda ahdigii saasay u badnaayeen amaama maa kaana yulaaqiihi waxa uu la kulmayo hortiisa oo min adaa quraysh waxa uu la kulmaya oo quraysh dhibaatadeeda xeejiso ku sabirun baa laodhanaya wa min dalika qowluhu fii suurati alaxqaaf waxaa ka mida ah suuratu alaxqaaf aayaadkan ay sheegaysaa ka mida ah aayadaha nebiga sabirka farayay fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusuli walaa tastacjil lahum fasbir nebi maxamedoo sabir baalay kamaa sabara sidii ay u sabreen ululcasmi raggii go-aanka lahaa oo min arusul rususha ilaahay ka mid a ah. walaa tastacjil lahum deecadaha ha u dedejisan in hore lagaaga halaago waxba ha degdejisan intaase danba waydinu kala calaf qaadiye iska sabir ululcasmiguna waa ambiyadii shuruucda waaweyn lahaa waay fasbir wamaa sabruka ilaa billaah walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun waxba cidhiidh ciilkiiyo cidhiidhiga iska yareeyo iska xejiso xejiso baa la lahaa wa kaana kaiiran wa kaana kaiiran maa in badan yaqusu allaahu calayhi ilaahay nebiga wuxuu uga warramayey ambaa ikhwaanihi walaalihii warkooda min almursaliin oo rususha ah qablahu isaga ka horeeyey liyuhabita bihi fu'aada si uu qalbigiisa u dejiyo wehel si uga dhigta qisooyinkii ambiyada hore qisooyinka qur-aanku waxay u badan yahin xaggee suuradaha makiga ayay u badan yihin wakula naqusu calayka min anbaai arusuli maa nuhabitu bihi fuaadak waxaasoo qiseen kuu sheegayo waxaan uga jeedaa buu ilaha yihi si aan qalbigaaga u qalbigaada waa tabiit lifuaad arasuuli sal allahu calayh wasalam oo macnaheedu waxa weeye kolka ay musiibadu adiga ku iyo markay rag hore soo haysatay way kala duwantoo marna marna waa ugub marna waa curad markaa kor haddii adiga aanay kugu bilaabmina wax curad ahoo lasoo arki jira ay tahay dee iska sabir baad odhanaysa war waxaan ina haystaa dad ma wada haystaa mise waa keligeen ma weligiibu soo jiray haddaan u sabir sidii looga gudbi jira lagu maarayn jiray aan ku maarayno markaasuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka uu ciishoodo aad loo dhigo yarxam allahu muusa qad uudiya akara mima uudi fasabar ilahay nabi muuse hau naxariista ya maray ka cadhaysiiyeen munaafiqiinta iyo gaaladu dhibeen nabiga ayuu isqanciyey markaasaa maqaaladaasu ku tiraabaya wuxuu leeyahay ilaahay hau naxariista nabi muuse waxaa la dhibaateeyey inta aniga la idhiba in badan markaasuu iska sabray marka ana aan sabro ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allaahu mima qaaluu sidii kuwii nebi muuse dhibay idinkuna ha dhibina waid qaala muusa liqawmi yaa qawmi lima tu'duunanii waqad taclamuuna anii rasuulu llaahi ilaykum war maxaa ii dhibaysa miyaydaan garanayni reer banu israaiil oo rasuulkii xaggiina loo soo diray inaan ah maa dhibaatada iga daysaan waay walamaa zaada dubyaanu ahli maka kibirkii reer maka markuu kordhay alja-uuhu waxay nebiga ku kalifeen alja-uuhu waxa ay ku kalifeen alkhuruuj inuu ka baxo min daarihi gurigiisa inuu ka cararo maka bacda an itamaruu intii ay u shireen calaa qatlihi dilkiisa dilkiisiibay u shireen markaasuu dabeedna nebigu cararay fa kaanuu waxay ahaayeen humulbaadi'iina kuwa bilaabay bilcidaa colaadinta ay colaadiyeen cala almuslimiina muslimiinta colaadinta colaadiyeen iyagaa bilaabay mushrikiinta xaytu akhrajuuhum waxay ka saareen muslimiinta min diyaarihim guryahoodii bikayri xaqin gardaray kaga saareen gardaro ayay kaga eriyeen nebiga iyo muminiintii la socotayba ee rumaysay maka ayaa lagaga saaray ilaahayna markaasuu u cadhooday iyaga daraaddood gaaladuu ilaahay u cadhooday muslimiintay dhibeen daraaddeed yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima jaءakum min alxaq yukhrijuuna arasuula waiyaakum idinkiiyo rasuulkiiba way masdaafuriyeen an tu'minuu billaahi rabbikum inaa ilaahay rumayseen bay idinku masdaafuriyeen waa cadow cadowgaha ka dhiganina weli iyo gacal fabacda alhijra hijradaa kadib adina allaahu lilmuhaajiriin muhaajiriintii madiine tegey wuxuu u fasaxay biqitaali mushrikii quraysh nimankii qurayshe maka jooga inay la dagaalamaan taas uu fasaxay ee jihaadkii mamnuuca ahaa ee markii hore lalahaa kufuu aydiyakum waaqiimu salaa lalahaabaa imika waxa uu noqday fasax adina wey adina waa la fasaxay biqowlihi fii suurati alxaj ayaa ilaahay uu ku fasaxay ulina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir aladiina ukrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah ulina waa aayadda ugu horeysay baa la idhaahdaa aayadda sagaal iyo soddon ee suurat alxaj ku sugan aayadda ugu horeysay ee ilaahay u fasaxay dagaalka dadka muslimiinta ah waa iclaam ogeysiis ogeysiis waxaa loo fasaxay liladiina muminiinti yuqaataluuna lala dagaalamayay aljihaad wاlqitaal baa loo fasaxay yuqaatiluuna maaha waa yuqaataluuna kuwa lala dagaalamaya waxaa loo fasaxay dagaal sababtuna maxay ti biannahum dulimuu iyaga waa la dulmiyey waa la dulmiyey marka dulmigaasi waa dulmi oo la suulinayo waa sababaha loo jihaado wa ina allaha ilaahay calaa nasrihim muhiilintooda la qadiiri wuu kalaa haddii qaar shakisani ay jiraan ilaahay wuxuu ballan qaado uu yidhi hadda waan karaa inaan u hiiliyo dadkaa muuminiintae la dulmiyey inaan u hiiliyo waan karaa qaar ba aaminsan inaanu ilaahay karin way badantay maanta dadka muslimkaa qaar iyaga saaray gardarha lagaga saaray ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen mooyaane rabbuna allah ilaah iyagu waa allah ashahaadadaasunbaa kiis kiiska lagu taandheeyo lagu haysta waa shahaadada marka kol hadday ashahaateen balaak liiskay galeen liiska madow ashahaadadaana ay ka run sheegeen dabeedna waxaa layihi kuwani dalka inay joogaan iyo dadka inay dhex joogaan toona uma qalmaan ee bastaafuriyo uma amarahum bidaalika ilaahay wuxuu faray arrintan laftigeedoo dagaalka ah eeg markii hore maxay ahayd mamnuucan haddana udina baa ku xigtay haddana amara mamnuucan ma'duunan mafruudan mafruudka waxaa laga fahmaya amara amarahum bidalik jihaadkii jihaadu dalab buu noqday dalab mid la raadsanayo oo cadowga intaanu soo duulin ila soo maqan yahay shaqo kale ma haye halkiisa loogu tago fii qowlihi fii suurati lbaqara wqatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum wakhrijuuhum min xaysu akhrajuukum waalfitnatu ashaddu min alqatl bal aayaadkana iska daba dhacaya waa nuuxnuux ilaahay baa si adag ayuu uga hadlay oo culus waqaatiluu la dagaalama baa ilaahay uri fii sabiili illaah dagaal oo dhan maaha waa ilaahay daraaddii alladiina kuwii la dagaalamaya yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya macnaha nacasimaa lagu tilmaami karaa mid kugu hirgisaya oo adigu aad u aamusayso eeg isagii wuu kugu daldalaya wuxuu kule hubka oo samaysanaya xuquuqul insaanka anigaa laga ilaalinayo adiga laguma ilaalinayo codka sii tooda anigaa leh adigu ma caalamiyadda anigaa lehe adigu ma wax walba isagaa lehe adigu malehi dabeetana intaaba kuguma daynina markaasu haddana madjiciisi iyo diyaaradihiisina u raaciy marka halkaas ilaahay waxa uu tilmaamayaa sababaha keeni kara dagaal kow waxa kaa iska dhicin iska dhicin waa kuwa caqligaa keenaya iyo fitrada iyo caadada iyo sharciga intuba way isku waafaqsayn arrintan aayaddu ay sheegtay waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum warku hadday idinba idin dilayaan iska difaaca baa ilaha walaa tactaduha xadgudbina in allaha laa yuxibu lmuctadiin ilahay kuwa xadgudbo ma jecla macnaha gaalada gardaraha ku dilina kuwaa mucaahadada leedihin kuwa amniga leedihiin kuwaan xadgudbaynin kuwa xoriyada diinta dadka u ogol dee in fara badan oo maaragtay dilkoodu mamnuuc yahay baa jiro loo tixgelinaya dilkaas inuu yahay xadgudub Ehm, waxa kaloo xadgudubka noqon karaa islaamku amara alixsaan xataa fi lqitaal iyadoo dagaalku xabadu ay dhacaysaa ixsaankii aan laga tegeyn xaragada ha ka tegina wey xaragada dadkii aan dagaal waxba ka taraynin sida kii qalwada ku jira iyo addoontii iyo ilmihii yaraa iyo dumarkii iyo waxaasoo dhan waxba halaynina waqtuluuhum laa yabuul ahayd xaysu saqiftumuuhum halkaa kula kulantaan waakrijuuhum min xayu akhrajuukum dee ka saara halkay idinka saareen ila idinkaaba ilaahay leh iyagu shaydaan bay leeyihin walfitnatu gaalnimadu iyo fasaadka diintu ashaddu min alqatl dhimashada way ka darantah in diintiina iyo dalkiinaba la idinka fasahaadiyo oo jiritaankiinu uu meesha ka baxo taasaa ka dhibaato badan dhimashada dhimashaduba marbay geerida dhaantahay wey waaya mar bay nolosha dhaantahay walfitnatu ashaddu min alqatl walaa tuqaatiluuhuma kula dagaalamina cinda almasjid اlxaraam kacbada dhexdeeda xataa yuqaatiluukum fiihi jeeraa idinku bilaabaan fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan faqtuluuhum iska celiya dee taasaa ilaahay kugu dhigdhigaya arrimaha xaramka xurmadiisa ilaaliya intay ka baxayaan iska daaya laakiin hadday soo ridaan hadal ma noola waa xarame xurmadiisa hala daayo xaramka iyo xurmadiisa iyo kacbadaba waxa ka weyn xurmada muslimka ayaa ilaahay agtiisa ka weyn qofka muslimka xurmadiisa ka qaalisa sida aahaartu ay tilmaamaysaba dee kadalika jazaaulkaafiriina gaalada abaalkooda waa noocaa warankunbaa gaalo gaalada weedhu ma gasho wey haddaan waran galaa jirin muslimka kama haybanaystaan taariikhda islaamka markaa dib u akrido shucuubta islaamku marka ay awood milatarioo sarraysa ay yeeshaanoo iimaan hagaya oo dowlo hagaagsan leh waa laga baqi jiray laakiin markay taasi hoos u dhacdana waa lagu soo gabaara gurdeeyaa kadalika jazaaulkaafiriina ayaa hagaas dan gaalada abaalkooda waa noocaa fain intahaw hadday caga dhigtaan oo dulmiga ay daayaan oo dadkay qixinayaane wadamadooda qabsanayaan ay daayaan fain intahaw waa taa wey hadday caga dhigtaan ila waa waa laga fadhiyi layahay nimanku ila waa niman soo heeriyeyste oo soo kabaalayste hadday iyagu irirgaayaan oo nabadgelyo bixiyaan ilaahay baa wuxuu leeyahay faina allaha kafuuru raxiim ilaahay dambiga u dhaafaa u naxariista faintaha waxaa kaloo lagu macnaynaya hadday iska daayaan gaalnimada oo ay islaamaan ilaahay dembiguu dhaafa wuu naxariistaa macnaheedu waxa weye wixii hore looma qabsado dadkay laayeen iyo xoolahay dhaceen iyo fitnada ay abuureen qofku intuu gaalka aha hadduu islaamo fa ina allaha kafuurun raxiim ma laha aana ma jirto qof islaamay aana maleh lama dabagelayo waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitnatu ilaa aanay fitna jirin fitnadaa culimada qaarkood waxa ay ku macneeyeen gaalnimo ilaa aan gaalnimo la helin aimada qaarkoodna waxay ku macneeyeen fitno dadka diintooda laga fitneeyo waxaa fasiraysa intan wayakuuna diinu lilaahi baa fasiraysa ilaa dhaqanka diinta sareyse saa-idka ah ee laga haybadaysanaya haybadaysanayo awooddana lahoos imanaya ilaa islaamka noqoto ilan wuu jirayaa adduunyade ilaa diinta xooga badan ee caalamiga ah ee haybadda iyo sharafta leh ee lagu hoos ururayaa ilaa islaamka noqoto wayakuuna addiinu lilaah diintu taa ilahay uhi waraditu lakum lislaama diinan sidaa diinulkufri maanta caalamka ay xukumayso diinulislaam ilaa uu halkaa galo ayaa weeyaan fain intahu toobad keenaan falaa cudwaana ilaa cala alaalimiin fain intahu hadday xabadda joojiyaan iyo xumaanta ay wadaan falaa cudwaana ilaa cala alaalimiin daalimka unbaa la colaatamaysaa ayaddu siyaasadii dagaalka ayay dhigdhigaysa oo markaasa ilaahay uu kolba dhan kaga imanaya kolkaasa ilaahay markuu amarka bixiyo lifaaqiisa iyo shuruudihiisa ayuu haddana raacinaya mar walbana waxaa mamnuuca ah xarbu takhriib wa xarbu lintiqaam wa xarbu lifsaad intai aayaduu meesha ka saaraya waa intaa jihaad marka la idhaahdo intaasoo dagaal midna maaha xarbu lcasabiya maaha dagaal qabiil maaha xarbu lintiqaamna maaha dagaalka aargoosi oo kii dadkaagii adigaba laaya hadduu ashahaato kama aargoosan karaysa xarbu takhriib iyo xarbu lifsaad midna maaha oo marka la duulayo jihaad muslimiintu ku jiraan macnaheedu ma aha dad daarahooda iyo beerahooda inay kharaabiyaan maaha laakiin waxa weeyaan dadkaa kurtimada ah ee diinta ilaahay inay caalamka gaadho jidadka u fadhiistay sida dhagaxaanta ayuunbaa laga sida cagafta laga xaadhaya marka kaa laga baneeyana wax damboo la fasaadinaya wax la kharaabinaya male in guri la dumiyo in beer iyo in xoolalala intuba waa mamnuuc iyo in cid la niid wareemo intuba waxa weeyaan waa taa ilahay ui walaa tactaduu in allaha laa yuxibu lmuctadiin waa adabiyaat fi lqitaal wa fi ljihaad adaabta jihaadkay ka midka halka iyaguna maanta gaaladu dee dadka muslimka ah iyagoo kaba xoog badanoo dee hub casriyana haysta haddana waxa ay ku ridayaan suntii saasay way sumaynayaan ilaa iyo diirku uu kala wada baxay dadkii falaa cudwaana ilaa cala alaalimiin marka amarkaasuu ku dambeeyey jihaadku halkuu ku gebagaboobay halkaa wiyo ay tilmaamayso aayadda suuratu lbaqara dhowrka aayadood afarta aayadood iskaba haya wabidaalika sidaa darteed lam yakun irasuulu sala allahu calayhi wasalam nebigu maahan yatacaradu ilaa liquraysh qurayshun buu banbixi jiray weerarku wuxuu ku ekaysnaa oo ku jahaysnaa quraysh duuna saa'ir alcarab carabta kale wuu iska dayn jiray oo heshiis iyo waxbuu la geli jiray falama macnaa waa siyaasadii bay ka tahay dagaalka oo in kolba cidda dee xabaddu ay idinka dhex taagan tahay in lagu egaado falamaa tamaalaa cala almuslimiina kolkii muslimiinta ay u heshiiyeen tamaalu waa heshiinta ehm, falamaa tamaalaa cala almuslimiina markay muslimiintii u heshiiyeen hayru ahli makata ehm, ciddii aan maka ahayn oo min mushriki alcarab carabta mushrikiinteedii kale reer maka ahayn ayaa reer maka ku soo biro iyaguna heshiiskii dagaalka la qaatay markay taasi dhacday wataxaduu calayhim dabeetana muslimiinta ay usoo midoobeen maca alacdaa cadowgii kale iyagoo kusoo biiraya amara allah ilaahay baa wuxuu amar ku bixiyey biqitaali almushrikiina kaafatan waxallo waxa sanam caabudka ah in lala dagaalamo biqowlihi fii suurati tawba aayaddan suuratu tawba ayuu amarkaana ku bixiyey waqaatilu lmushrikiina kaafata la dagaalama gaalada mushrikiinta ah siday u dhan yihin kamaa yuqaatiluunakum sida idinla dagaalamayaan kaafatan idinkoo dhan muslimkiinna ma kala reebaane idina mushrik ha kala reebina baa idhahda kan amarka la siinaye laleeya waxdil iyo ka lagu salidaye laleeya digta ka shar oo nafta ka shar labadaba ilaahay baa wada abuuray labaduba gaalkiiyo islaamkanu isu amray ee isku howlgeliyey adigu ma kala xigtaysan kartid labaduba waa addoomo ilaahay laakiin wuxuu ogyahay yahay kanna in salaaxulcibaadi waalbilaad uu wado dalka iyo dadku siday u hagaagi lahayn iyo diinta kana fasaad alcibaadi waalbilaad dal iyo dadba siduu kharaabaya habuu wadaa ama caawi wa saara aljihaadu caama sidaa darteed ayaa jihaadkii waxa uu noqday mid caama likulli man qof dhammaantii baa lala dagaalamayaa laysa lahu kitaabun aan diin haysanin oo min alwataniyiina kuwa ah sanam caabud wa haada misaaqu qowlihi calayhi salaam sidaana waxa u rumaynaysa xadiidka nebigu uu sheegu yidhi umirtu an uqaatila annaas waxa la ifaray dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaa ay ku dhawaaqayaan faidaa qaaluuhaa markay kelmadan ku dhawaaqaan kaarka cajiibkaa qaataan casamuu minii waxay iga ilaaliyeen oo aanan u dhowaan karayn dimaa'ahum wa amwaalahum dhiigooda iyo xoolahooda ilaa bixaqihaa ee ku waajibay oo sakadiiyo wixii la mida mooyaane wa xisaabuhum cala allah wixii ku helaan u hooseeyana ilaahay ayuunbaa ka xisaabin doona anigu qalbigooda ma qorqori karo walamaa wajada almuslimuuna min alyahuud muslimiintii madiine joogtay kolkii ay yahuuddii ka arkeen khiyaanatan lilcuhuud iyagoo ballantii jebiyey xayu annahum saacadu lmushrikiin waxay xoojiyeen mushrikiintii carbeed ee maka ka soo duulay fii xuruubihim dagaaladoodiibay ku xoojiyeen ballankii nebigana way ka baxeen amara allahu biqitaalihim ilaahayba amar ku bixiyeen iyagana lala dagaalamo yahuuddiina biqowlihi fii suurati alanfaal suuratu alanfaal ayay amarkaasina ku sugan yahay imaa takhaafanna min qowmin khiyaana faاnbid ilayhim calىa sawaa ina allaha laa yuxibu alkhaainiin waa adaabtii dagaalka adaabta waxaa ka mid ah khiyaanada xataa inay xaaraan ka xaaraan tahay dagaalka dhexdiisa ka xaaraantay xataa gaal in lagu sameeyo ayadu taasay tilmaamaysa wakti aada loogu baahi qababa in wax la khiyaameeyo oo dagaal lagu jiro oo dhimasho badan iyo dhaawac badan darbad malahoo aada wax ku khiyaamaysaa ay kaa furan lahayd ayaa lagu leey waxbaha khiyaamayn iyadii oo ilaa waktigaa la gaaro xabad joojin baynu leenahay taasi ay idin kala qoranta iyagoo isla baraadle inaad ku habsato oo digada ka dhigto taasaan la ogolayn maalintaa waad ka aarsanaysaa laakiin mabdii baad ku tumanaysaa mabdii dhammaay aada u socoto aad diin la aamino oo ammaano leh tii baa dhimanaysa iyo mistaaqiyadaadi iyo shaksiyadii islaamkaa dilaysa saa darteed baa ilaahay waxa uu shardi ka dhigay oo yihi wa imaa takhaafana min qowmin khiyaana xataa qolo gaalada ka mida inay ku khiyaameeyaan ka baqdo iyagaa wax khiyaameeye adigu wax ma khiyaamaytide fandid ilayhim waxa aada u tuurtaa xaggooda cahdahum ballantooda u tuur calaa sawaain macnaa maxduuf waxaa cahdahum ballantooda u tuur calaa sawaain idinka oo u siman isku sii u ogaada sidaa idinkuu ogtihiin inaad ballantaa ka baxaysa iyagana u sheega saacaddaana laga bilaabo cahdigii inoo dhexeeyena laguma hadleeyo waa inoo dagaal alxarbu baynana muclam dagaal baa dhexdeena aynu isla ognahay siaa ku dhaha cahdi ma jiro calaa sawaaintu waxay tilmaamaysaa wax yarna hala haina wax yarna hala hadhin mucaawiya col kaxeeye jaan buu ku duulay wuxuu u socday markaa waxaa sii dhammaanayay waktigii heshiis dabeedna wuxuu doonayaa inuu ku siqo oo uu ku siqo oo marka maalinta uu heshiisku dhammaado maalinta ku xigta iyagoon diyaargaroobin inuu ku hadsadaabuu doonaya asxaabtiiba kasoo horjeesta waxay dhahan maya qalad weeye taas ciidanka halkiisii aan ku celin dabeedna inagoo halkeenii joogna iyaguna halkooda ay joogaan xarbiga aan iclaamina hataa waktiga la weeraraya waxa weeyaan waa goorma waa wakti dambe oo dee laga baxay balantii oo balantii la dhaafay kedada lagu kadinayo taasaa markaa asxaabta diideen sidii buu ka yeelay colkiiba dib loo soo celiyey markuu cahdigii dhammaaday ayaa lagu duulay sanbid ilayhim calaa sawa iyadoo la nabad gashan yahayna dee hadalkeeda badaa khiyaamadu waa mamnuuc ilaahay baa wuxuu ku ina allaha laa yuxibu alkhaainiin ilaahay ma jeclo kuwa wax khiyaameeya innagana dee dadkeeni waxay ku shaahaynayaan inay gaalada khiyaameeyaan taasi qaxwo ka dhigtay tamar aada u fara badan baa soomaalida kaga baxdaa oo shaqooyin badan ay ku qabsan lahaayeen siday gaalada u khiyaamayn lahaayeen ama qoraalha ku khiyaameeyeen iyo fojari ama dayuurada ay u fuulaan ay ku dul degaan ama iyagoo yidhaahda naagtan iyo anugu waanu isfurnayo goorma sula iskumaanaa soo dhawaan war miyaa isqabtaan maay mama ber halkaasada waxay u socdaan yaroo dolar inay korona badnaynba <laughs> kolkaasu dabeetna gaalku leeyahay dataa diinkiinu ma ogola marka dambu may usoo oo dabeedna urba yeelata maxaa kaa dhalay midaanu saaxiibna haddana sheekadii baa fashilmayso gaalka laftiisu u ogaya waxaan markaasuu leey taa aada samaynaysaan diintiinu ma ogola ah, middaa aada furteen haddana iska wada uun ma ogola isagiibaa isagiibaa mufti u ah marka waa musiibooyinka dhacday ka mid inoo keenay haddii marxaladii loogu baahi badnaa in qofka lagu kariyo la diiday khiyaamada khiyaamadu khiyaamadu waa mamnuuc laa diina liman laa amaanata lah qof aan ammaano lahayn diin maleh waa rumi aayaddaasna amarkaasi saasuu ku dhacay marka macnaheedu waxa weeye ummadda islaamka sidaa nebigu uu tilmaamayo laa yundag almu'min min juxrin waaxidin maratayn god keliya qofka muminkaa laba jeer lagawada qaniino wuu ka fariidsan yahay in laba jeer halkaa laga wada qaniino haddii hal mar laga qaniino qofka wuu kacay bahalkiibuu iska eegayaa yuu iska dilayaa meeshuu safaynaya laakiin haddii mar labaad laga qaniino waa nacas dhegweyn hoo dhil ku foordo oo doqona ayaa loo tixgelinaya mar labaad haddii laga qaniino marka taas wuxuna tilmaamaysaa in feejidnaan waa kii cumar lahaa ma ihid mid wax khiyaameeya mid wax khiyaameeyana ima khiyaamayn karabu mid khaaina ma ihi khaaina aniga ima gaban karabu cumar radia allahu canhu isagoo tusaya ummadda wax wa qitaaluhum buu dagaalkoodu waajibun waa waajib xataa yadiinuu jeeroo ay diinta islaamka ku dhaqmaan aw yucdu jizyata can yadin ama cashuuray ka dhiibaan gacanta wahum saakiruuna iyagoo dullaysan oo laga gacan sareeyo ila kolba qofka laga gacan sareeyo xoog ahaan ayaa dulaysanay liya'mana almuslimuun hadafkuna waa kan si ay muslimiintu u aamin noqdaan jaanibahum dhinacooda si ay uga aamin noqdaan gaalka xaggiisa si uu qofka muslimkahay aamin uga noqdo ayaa lagu bogsanaya wa saara qitaalu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga dagaalkiisii wuxuu noqday lil acdaa'i cadowga uu la dagaalamayay calaa haadihi almabaadi'i alaatiya mabaadidan soo socotaa dagaalka nebigu ku salaysnaa markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam cid la dagaalamayo shantan qodob baa sabab u ahaa markaynu daraasayno waa asbaabu kitaali rasuulilah o ictibaaru mushrikii quraysh muxaaribiin waxaa loo tixgeliyey nimankii mushrikiintii quraysh inay yihiin niman xabad dhex xoogan liannahum bada-uu bilcudwaan colaaday bilaabeen fasaara lilmushrikiin lilmuslimiina muslimiintii waxaa u ahaaday qitaaluhum dagaalkoodii iyo wa musaadaratu tijaaratihim tijaaradoodaba in lala wareego mar hadday colaadii bilaabeen waa in dagaalkoodiina wuxuu noqday mid mashruuca musaadaratu tijaara musaadaradu had iyo jeer waa wix hantigoo lala wareegaa laydhaha xoog lagula wareego marka tijaaradoodiina waa in lala wareega xataa ya'dana allaahu ilaa ilaahay uu fasaxay bifatxi maka in maka la furo aw tucqada hudna aw tucqada ama la gunto hudnatun heshiis waktiya waktiyaysan bayna darafayn labada kooxood labada dhinac u dhaxaysa ilaa maka la furanayo iyo inta ka horeyso heshiis la geli karo in ama maka laga buufiyo iyaga ama heshiis ay ku joogaan mooyaane inta ka horeysa iyagana waa in la laayo dhaqaalahoodana waa in la qaato marka waxa weeyaan muxaaribiin daartooda iyo meeshoodana waa daarulxarbi eeriyo dagaal midda labaad waxay ahayd mabaadiduu nebigu ku dagaalgeli jira waxaa ka mid ahaa macnaha sabadaha keenaya in la dagaalamo mataa ru'ya markii la arko min alyahuudi khiyaana yahuudda haddii khiyaano lagu arko wa lilmushrikiin iyo iyaga oo mushrikiinta garab siiyey oo taxayuz iyagoo garab siiyey quutiluu waa lala dagaalamayaa yahuudda xataa yu'mana jaanibuhum ilaa dhinacooda aamin laga noqonayo waynu ka nasanayno maxaa lagaga nasanaya binafyi aw ilqatl in ama nafyi lagu sameeyo ama qatli lagu sameyo nafyigu waa maxay aw yunfaw min alardi weede in la masaafuriyo erida laga kaxeeyo waana kii idlaaga ku sameeyey nabigu eryey marka qaarna waa la laayay qaarna waa la eryey yahuudi kastoy ku caddaatay inuu khiyaamo sameeyey oo heshiiskii uu khiyaamayo gaalada la soo saftay kooxdaas waa la eryayey kooxda markaa iyagu cahdigii iyo ballantii ku sugan hadda yahuudda ah, wuu daynayaa nebigu wuu kala qaaday kooxahan qabaa'ilkaasi iyagu ballantii may jabin wuu daayey qabiiladan kalaa jebisay waa lagu hinjiyey sababaha waxay ahayd ta saddexaad mataa tacadad qabiila kolkay qabiila tacadido xadgudubto min alcarab qabiil carabta kamid ah, kol hadday ku xadgudubto cala almuslimiin aw saacada qurayshn ama quraysh ay iyaduna soo xoojiso quutilat waa lala dagaalamaya xataa tadiina bilislaam ilaa islaamka ay qaadanayso oo ay ku dhaqmayso qabaa'ilkii carbeede reer miyiga ahaa ee ku xeernaa madiina hadday ku caddaato qabiilo ka mida inay mushrikiinta soo raacday dee waa bahal meesha kuu fadhiya ka takhallus sababta afraad waxay ahayd kullu man bada'a bicadaawa cid kastoo cadaawad bilowda min ahli lkitaab oo dadkii kitaabka lahaaya ka nasaara waaba kiristankii eryadaa ka dhowaaye quutila waa lala dagaalamayey xataa yadcan bilislaam ilaa islaamka ku qancayo hadduu laakiin sameeyo aw yucdi aljizya ama u cashuur bixinaya can yadin wahum saakiruun waa labadaa midun kol hadduu miir miirqab ku joogi waayey oo uu cadaawad bilaabay ahlulkitaabna yahay ama islaam baa laleeyahay ma cashuur dhiig sharciga islaamkuna ha ku xukumee diinta islaamka hoos kala iyo awoodda islaamka labadaa midun qaatilu ladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaab xataa yucduu ljizya can yadin wahum saakiruun waa inay gacanta ka dhiibaan bahasha inay fariin soo diraan labada golo iyo in akoon kusoo shubaan waa ina la soo lugeeyaan ilahay baa kaa yaqaana dabeetana ay diidaan iyagoo saakiriin oo dullaysa saakirba qofku weeye dee kol haddii laga qaadayo cashuurta ah taasina nabiga calayhi salaatu wasalaam sababu ku dagaalami jiredah sababta shanaad waxay ahayd kullu man aslama cid kastee arrinta shanaad kullu man aslama cid kastoo islaamta faqad casama damahu wa maala dhiiggiisa iyo xoolahiisa wuu ilaaliyey ilaa bixaqi walislaam yaqtacu maa qabla islaamkuna wixii ka horeeyey looma aaneeyo qof kasta a shahaatay waa walaalka jinsiyad loo eegi maayo qabiilana loo eegi maayo kalar iyo midabna loo eegi maayo dabaqad iyo dhaqaalena loo eegi maayo kaar wuxuu qaatay lagu kolka ah xataa ninkii saxaabiga ah waa kii sheegee yidhi oo intoonu seefaha isweydaaranoo gacan isweydaarsanoo gacantooda iga jaray hadduu geedigaga meerayso oo anu wanaan daba dhigtaan daba cararo oo ashahaato bal ka war nebigu wuxu hadilina daa hadda ashahaadada furaynimu u magan galay buui waxay doontaba ha ahaata qalbigiisa miyaad jeexa hadda gacantaydiibu aniga jaro ku maqan buu far waaweyn buu kusii qorayaa moogta markaa wuxuu markuu arkay nebigu inuu ninkan ligan yahay ayaa wuxuu hi haddaad disho waydin isweydaaran doontaa oo adiguna waxaad geli halkiisii isaguna wuxuu geli doonaa halkaagi waa siduu u yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo laga fahmi karo haddaad xalaashato dhiiggiisa kaa islaamka adna gaal baad noqon sida islaambu ku dhiman kafar cadiim soomaalidana waxay odhanaya iska dhamaysa salaada shahaadadu ha kugu dambayse markaasaynu iska war waxa uhi waqad anzala allahu fi lqur'aani alkariim ilaahay wuxuu qur-aanku kusoo dejiyey kaiiran min alaayaat aayado fara badan taxriidan oo dhiiri gelinaysa cala aliqdaam in lagu horumaro iqdaam kuwa horumarka fii qitaali ilacdaa cadowga in lala dagaalamo koog waxaa kaloo aayadahaasi ay u soo degeen mar labaad tabciidan can ilfiraar iyadoo inaga fogeynaysa inaynu ka baxsano min azaxfi dagaalka aayaad labadaa isugu jira ku socda oo ha ka cararina aayaad labadaa ka hadlaya zaxfigu waa horusiqa fa qaala fi lmawduuci alawal mawduuca hore ilaa isagoo kaga hadlaya fii suurati nisa wuxu mawduuca hore waa maxa waa aliqdaam fii qitaali alacdaa in hore lagu maro dagaalka gaalaad alla wuxuu ihi falyuqaatil fii sabiili illaah jihaadka ha galeen aladiina yashruuna alxayaata addunya kuwa noloshana adduunyada ku iibsanaya bilaakhira aakhira ku iibsanaya aakhirana qaadanaya adduunyadana bixinaya waman yuqaatil fii sabiili illaah qofka jihaadka lagu dilo ku dagaalama fa yuqtal dilo aw yaqlib ama xoog bata fasawfa nu'tiihi ajran cadiima abaalmarin fiican baanu siin doonaa weyn buu lahay wa qaala fi lmowduuci ahaani fii suurati alamhaal mowduuca labaadaha cararina ah markuu ilaahay ummadda kala hadlaya wuxuu ihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow idaa laqiitum aladiina kafaruu kuwa gaalada a ah markaa la kulantaan zaxfan iyagoo dabada ku siqaya zaxfan iyaga oo gurguranaya macnaha colku had iyo jeer waa ruqaansanayaabaa la ydhahda markuu aada u fara badan yahay ee uu colweynaha yahay uu soo gabaara gurdaynaya iyagoo fara badan markaad la kulantaan falaa tuwalluuhum aladbaar dabada ha u jeedinina ha cararina mu odhan laakiin dabada ha jeedinina bu nin weynoo dabada jeediyey oo hanahaysan qaaday arinkiisu wuu foolxun yahay waman yuwallihim yowmaydin dubura qofka maalinta xagga dambe sii jeediya baa ilahawi sida cawsha ninka dabada cadeeya ilaa mutaxarifan liqitaalin qof mutaxarif liqitaal xeel dagaal dhinac ugu baxa mooyaane ilo ilaahay baa ummadda kaartooyinka u tilmaamaya aw amase mutaxayizan ilaa fi'a ama koox kala xoojinaya qofku wuxuu dhufayska uga bixi karaa xeel dagaal cadowga u dhabar ama Ehm, mutaxayizan ilaafi ah isagoo koox kaloo dab culusi saaran yahay kaga dhicinayo labadaa wixii aan ahayn cidda safka uga baxda faqad baaa biqadabin min allah cara alluu qaata wa ma'waahu jahannam hoygiisu waa naar wa bi'sa almasiir meel loo laabtana halkaas ayaa uxun manhajka waxbarashada ee jihaadka ka hadlaya aayaadkan marka ay gaaladu akhriyeen iyo hay-adahooda waxbarashada ku shaqo leh ayay dabeetana culays aada u fara badan saaree inay yidhaahdeen war kuwan qofka loo akhriyo wallahi wuu soo basbaasoobaya war kuwan cidda lagu akhriyaa way nagu soo kacaysaa dadka noocan weeye nooca nagu soo jahaynayaaye waar ka saara manhajka rifrifa laga sameeyo siyaryar ha looga saaro iyo siirada markaasaa khasawaadkii siirada ka hadlayay iyo aayaadkii jihaadkada ummado badan oo dowladaha islaamka ah ayaa manhajkoodii waxbarashada ka saaray carabtu waa ka mid ahaadeen allah subxaana wa tacaala